والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يا مرسكري كذب يا ولا لها يا محاضرة الصوت حاضرين runtii soo kal laheen waqti hor imaadeen runtii soo dadaaleen ajri xasanad allaha ka siiyo Eh, muxaadarada maanta waxaa soo ilaabisay oo kasoo shaqaysay dallada madaarista qur-aanka kariimka ah eh, dalladaas oo runtii bil kasta ee muxaadarada dumarka ka shaqayn jirtay oo soo qaban jirtay eh, maanta waxaa marti nooga ah magaalada nairobi ee fadiilatu sheekh axmed nuur gaar ahaan xaafada ee masjidka barakaysanaya masjid abubakr sidiiq sheekh axmed nuur oo culammada maraykanka joogaan ducaada halkaas joogaan ayuu ka mid yahay masaajidada ee maraykanka imaamintu ayuu ka mid yahay wuxuu imaamkiia gaar ahaan masjid abubakar maanta muxaadarada iclaamka wuxuu ku saabsan yahay qabrigu waa guri cisla ah qabrigu ama haddii loo badal yidhaahdo awalu laylatin fi lqabri in sha allahu tacaala waxaa si fiican uga dojin doona sheekh axmed nuur sheekh falyatafadal mashkuuran maajuuran alxamdu lilahi rab اlcaalamiin <clears throat> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي farxad bay ii tahay anigana maanta inaan idinla joogo oon magaalada nairobi iyo masjid abubakar asidiiq ee aan joogo iyo culimmadii meeshii ay joogeen iyo mashaaikhdeenii waaweyneyd ee idinla qaybsado in sha allahu tacaala wakhtigan barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala tajamuceenna iyo suymaatinkeedna mid dembigiisa la dhaafay allah ka dhigo allahna subxaanahu wa tacaala gadaashii inama fidneeyo akhawaatii kelimada ee maanta insha allahu tacaala naftayda iyo tiinnaba aan u ikhtiyaaray waxa weeye ee awalu leylatin fi lqabr inaan isxusuusino oon isku wacdino habeenka ugu horeeya ee qabriga qof walbow aad tagto xaaladdu siday noqon doontaa haddaba muqadimaadka ka horeeya waxa weeye dardaarankii rasuulku inooga tegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo u yidhi badiya ee kelimada mowdka haadimulladaat midka macaanka gooya sheegsheeggiisa badiya waxaa la yidhi yaa rasuul allaahi muxuu yahay macaanka ka gooya wuxuu yidhi waa almowt noloshu way macaan tahay ee xayaatadu way fiican tahay qofku waa wuxuu ku raaxaysto iyo meeluu ku macaansado laakiin mid waxaa jira goyn doona oo maalin maalmaha ka mida ah arrintaa iyadaa soo jari doona haddaba qofka muslimka ah waxaa lagu waaninayaa inuu badiyo sheegsheega geerida geerida in laga cararo ma aha sidaas darteed waa inay ku badato dhagahaaga allah subxaanahu wa tacaala ayadda qur'aanka ah marka la leeyahay aladii khalaqa almowta wاlxayaaةa liyabluwakum ayukum axsanu camalaa eebbaweyne waa ka abuuray geerida iyo nolosha labadaba allah abuuray wuxuuna idinku imtixaamayaa si uu u fiiriyo kiina camal fiican waa imtixaan marka waxaa la fiirinayaa qofka inoogu dhaqan fiican ee ugu camal fiican mufasiriintii hore ee salafka waxay ku fasireen ay akharukum lilmowti dikraa ayukum axsanu camalan waxaa loo wadaa akharukum lilmowti dikran waa qofka ugu sheegid badan geerida waa qofka ugu xusid badan geerida walahu axsanu isticdaadan wa minhu ashaddu khawfan wa xadaraa waa qofka ugu isticdaad yacni ugu diyaargaroobid fiican kan aayaddu ka hadlayso axsanukum camalan waxaa laga wadaa qofka ugu diyaargaroob fiican aakharo iyo qofka ugu cabsi iyo digtooni badan weeyaan lida akhawaatii fa dikru lmowt sheegidda geeridu qalbiga waxay ku dhalisaa cabsi waxayna ka leexisaa alxayaat alfaaniya noloshaan dhammaanaysee adduunkana <clears throat> waxoogaa radci bay uga noqotaa waxayna ka dhigtaa qofka daa'ima tafkiir mid mar walba ku fikiraya qabriga iyo xisaabta aakharo ayaa hortiisa taalla cala almar haddaba qofka waxaa laga rabaa inuu xusuusto geerida ashkaasha noocyada ay leedahay aqraantiisi iyo dadkii kula da'da ahaa inaad xusuusato dadkaasoo hortaa tegey sidee xaaladoodu ay noqotay qubuurtooda ay maanta ku jiraan ta'ammal sida ay ciidda iyo meeshii lagu riday quruxdoodii iyo wejigii kareemka la marin jiray ee la qurxin jiray sida ay u beddeshay bal tasawur ku sameeyo xusuuso sida jirkoodii wanaagsanaa ee laxmigii hilibku saaraa ee sinnaa uu u kala daatay bal xusuuso sida ay aswaajtoodii iyo ee raggoodii ay jeclaayeen iyo ilmahoodii ay jeclaayeen ay u kala tageen bal xusuuso sida ay xoolahoodii iyo ganacsigoodii iyo dukaankii subaxii aad u kallihi jirtay ay u kala faaruqeen bal xusuuso sida uusan qofkii hadli jiray ee carabka ka hadli jiray ee ummadda hadduu rabo xaman jiroo wax ka sheegi jiray carabkiisii maanta uusan hadli karaynin ee duudka iyo waxyaabaha dhulsocodkiihi uu cunaya bal xusuuso haddaba takhayal linafsik waxaa la rabaa naftaada inaad ka fikirto oo qof waliba uu fiiriyo markii furaashka ama joodariga uu qofku ku dhimanayo laga qaado muqtasalka iyo meesha lagu dhaqayana loo qaado weli aadan gaadhin habeenkiiba ugu horreeyey bal xaaladdu sida ay tahay xusuuso markii qofka ku dhaqaya ama haweenayda ku dhaqaysa ay soo diyaargarowdo oo ay ku saarto alwaaxii iyo meeshii lagugu dhaqaayey bal xusuuso marka laguu xiro agfaantii iyo dhar cadcad laguu geliyana bal xusuuso marka ehelkaagii ilmahaagii iyo qaraabadaa hooyiya aabbo iyo odaygaagii aad kala dhaqaajisaanna bal xusuuso waxaa la rabaa muslimku ayuha alaxiba inuu noqdo daa'im cala isticdaadin taam limulaaqaati illaahi subxaanahu wa tacaala inaad mar walba ku jirto isticdaad ama diyaargarow qaybtii ugu dambaysa sidai ugu fiicnayd inaad u diyaarsan tahay sidaad alla subxaana wa tacaala fii kulli laxdatin wa fii kulli xiin mar walbana inaad tahay qof diyaar u ah allah inuu la kulmo subxaana akhawaatii bal ku fikir qof kasta oo maqruur ah oo geerida aan xusuusnayn waa inuu fikiro waxaa la rabaa inaad ku fikirto geeridu siday noqon doontaa sakaraadkeedu sidee noqon doonaa ka'siga iyo koobka waxaa weeye geeridu kullu naasi shaaribuhu dadka oo dhani waa waxay cabbi doonaan ama meel ay wada mari doonaan bal xusuuso waxaad xusuusataa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo adduunkan qofkii allah subxaanahu wa tacaala ugu jeclaa ah xitaa sakaraadku siduu yeelay ee u ahaa bal xusuuso laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraad buu dhahaya rasuulku sal alla ly slam markuu geeriyoonayay laa ilaaha ila allah isagoo wejigiisa ka masaxaya kulaylka iyo dhididka uu ka keenay maalin weliba qabow xilli qabow uu dhididku uu ka socday oo kulaylkiiyo kaarka haya uu ahaa yaa wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraad kulley geeridu sakaraad bay leedahay ariiquunii sabca qirabin igu shuba toddobo ashuunoo waaweyn oo biyo ah ha laygu daadiyo foostooyinka waaweyn ee guryaha kuu yaalla oo kaleba toddobo igu shuba maxaa jira xaraarada iyo qandhadu kulayl bay leedahay kulaylkaasuu rabay iga qaboojiya markaasaa yuqmaa calayhi haddana la miir daboolayo oo rasuulku ka baxaayey hawadan dhan buu ka baxaayey soo baraarugayo indhaha ayuu soo kala qaadayey salaaduu ka hadlayay markuu indhaha kala qaadaba salaaddii ma la tukaday salaaddii ma la tukaday waxay ahayd kelimada ee rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu ku celceliyo fii xiin ama xili laga yaabo innaga inay salaadu si sahlan inooga tagto innagoo iska fiican inaga tagto xogaa yar inaad caajisan tahay caawa oo salaadaad tiraahdo hooye waan yar seexane baldhowaani kici aan salaada tukadee oo sida ay kugu goysay caawa salaada kaaga tagto rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh indhaha markuu kala qaado wuxuu dhahayay laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat salaadii ma la gaadhi salaaddii ka warrama su-aashiisa ugu horraysa taasay ahayd caaisha radia allaahu canha ay ka warramayso bayna naxri wasadri yacni halkaa iyadoo ku haysa dhabteeda iyo maaragtay ay ku haysay ayay naftu uga baxday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaba waxaa la rabaa akhawaatii qofku inuu xusuusto geerida kafaa bilmowti muqrican lilquluub geeri baa inoogu furan sheegeeda wax qalbiga kawiyo oo garaaca oo toosiya mubkiyan lilcuyuun wax indhaha ka oohiya ilinna ka keena geerida inoogu habboon mufariqan liljamaacaat kooxihii iyo guruubyadii iyo gabdhihii raxanraxanta isu raaci jira isjeclaa guryaha isku booqan jiray kala kaxeeya geeridaa sheegeedu inoogu filan yahay wahaadiman liladaat macaankii iyo adduunkii adduunku waxa weeye laydhan aad ku jirto iyo hawadan aad socotabaa macaan leh nolosha aad ku jirto iyo reerkaaga macaan leh aragtida owlaadaada iyo zawjkaaga aragtidiisa macaan leh hooyadaa inay kaa hor muuqato iyo aabbahabaa macaan leh asxaabtaada iyo gabdhihii aad jeclay inay ku hor fadhiyaan baa macaan leh adduunka waxaasoo dhan kii goynayay baa ugu habboon inaan kuwaana qaadanno wa qaatican lilumniyaat geeridu waa midda jarta umniyaadka iyo yidadiilada iyo waxyaabaha aad dhisayso ee balaynka ee dejinayso ee adduunkan aad ka shaqaynayso sidaa yeel oo sidaa yeel oo sanadka soo socda waxaa samee oo melheble aad oo melheble ka soo qabo waxaa umniyaadkaa dhani hal mar buu isku dhammaan doonaa wahab ibnu munabbax ayaa waxaa laga sheegaa inuu yidhi ina lilaahi munaadiyan yunaadi kula leyla eebbaweyne wuxuu leeyahay mid dhawaaqa ayuu samaystay oo habeen walbana dhawaaqaya bal u fiirso kaa dhawaaqaya wuxuu u yeerayaa dadka da'da ay yihiin iyo cumrigooda qayb walba guruub walba gooni ayuu ula hadlayaa wuxuu leeyahay abnaa'a alarbaciin dadka afartan jirka ohow ee da'doodu afartan maanta ay gaartayow haadaa waqtu jamci zaad war xilligan waa xilligii la shaqaysan lahaa shaqadu waa tee waa tii aakhara wey ta adduunka laysuma tilmaamo sababtoo ah wax liita wey wax liita marka in laysu tilmaamo maa naftaa iska jecelo iyadaa ku cararaysa laakiin midda tilmaanta u baahan waa albaaqiya midda hari doonta marka wuxuu leeyahay kaa dhawaaqaya dadka afartan jirkuu la hadlayaa gabdhaha afartan jirka ah iyo wiilasha afartan jirka ah wuxuu leeyahay war waa waqtu jamci zaad war xilligan waa xilligii la shaqaysan lahaa waa xilligii qur'aan la baran lahaa waa xilligii salaad badan loo taagnaan lahaa waa xilligii aad maarata waxqabsan intaad shaqaysatad sadaqaysan lahayd waa awooddaadu xilligay joogto weeye wakhtigaan wuxuu leeyahay xisaab u diyaargarooba wayaa abnaa'a alkhamsiin dadkii kontonka jirayow ee da'doodu ay ahayd kontonow iyaguna waxaa la rabaa xilligaan xilligii aad xisaabtami lahaydeen weeye wa abnaa'u sitiin lixdanka kuwa gaadhay iyaga waxaa la weydiinayaa inaad isweydiiso maadaa qadamti wamaadaa akharti maxaad hor marsatay maxaase gadaal kuu jira inaad isweydiiso weeye abnaa'a asabciin dadka toddobaatanka gaadhay iyaga waxay odhan jireen munaadigaasi wuxuu leeyahay cudduu anfusakum fi lmowtaa isku tiriya idinku dadka dhinta isku tiriya dad noolba ha isku tirin haddiiba ilaahay xilligaa ku gaadhsiiyey isku tiri qofka dhintay maxaa jira xadiid saxiixaa jiray oo saxiixu lbukhaari iyo hayrka ku sugan oo rasuulku u lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi acmaaru ummatii bayna sittiina waabciin ummaddayda cimrigeedu sideedaba waa lixdan iyo toddobaatan inta u dhaxaysa wa aqaluhum man yajuusu dalika yacnii qofka gudba oo da'daa gudbana waaba yaryahay marka hadduu ilaahay subxaana wa tacaala da'daada lixdan u dhaafiyey oo lixdan iyo kowba aad gaadhay waxaad ogaataa waxaad ku jirtaa aqila alqaliila yacnii wax yar oo rasuulkuu ishaaray gruub yar oo iyagu halkaa gudbayaad ku jirtaa marka maxaa loogu talagalay isku tiri qoladii dhimatayba qolada yacni xilligoodii dhammaaday awa saaxiibbada awa dadkii xilligaa joogi jiray isku tiri marka guruubka marka saasa munaadigaasina ugu yeeraya abu darda akhawaati alacizaa ayaa cinda ixtidaarihi markii geeridu ay abudardaa ku soo xaadirtay adduunna wax badan meel iska dhigay ayaa wuxuu yidhi alaa rajul alaa rajulun yacmalu limili masracii haada alaa rajulun yacmalu limili yowmi haada war ma jiraa qof u shaqaysa maanta meesha aan aallo meeshaa taallaay waa sariirta aad ku ururtay ee jiifta weeye xilliga marka ma jiraa qof u shaqaysta goobtan maanta aan jiifo war ma jiraa qof u shaqaysta limili yowmi haada maalinkan aan joogo oo kale ruux u shaqaystaay ma jiraa haaruun arashiid ayaa isaguna wuxuu yidhi hadal aad u cajo badan hadallo badan oo fiicanna waa laga hayaa nin khaliifa oo xilliga cabaasiyiinta wanaagsan buu ahaa yaa wuxuu yidhi ixmiluu ilaa qabri maalin maalmaha ka mida ah, isagoo aad tacbaan u ah oo tabar dhigay oo jiifa yaa wuxuu idhi iqaada oo qabrigayga igeeya igeeya meeshaad ugu caasi lahaydeen waa la sii qaaday markuu qabrigiisii kor istaagay oo arkay meeshii loo qoday ayuu ooyey ilaa ilintii ka soo dhacday garkiisa ay qoyso kadib baa wuxuu yidhi yaa man laa yazuulu mulkuh irxam man qad zaala mulkuh allaha boqortooyadiisu ayna dhammaaninow allahayow u naxariiso boqor boqortooyadiisu ay dhammaanayso waa boqortooyadan aad aragtay adduunka la sheeganayo waa mid dhammaanaysa boqortooyadii ee nimankii la odhan jiray umawiyiinta iyo boqortooyadii cabaasiyiinta iyo mamaaligta iyo dadkii taariikhda islaamka soo maray ee boqorada hadda carbeed aad aragtay iyo mid waliba mid kale uu kasii dhaxlayo boqortooyo dhammaanaysa oo qabri qofkii boqorka ee sheegan jiray lagu soo ridayo wuxuu weydiistay allah yaa man laa yazuulu mulkuh allaha uusan boqortooyadiisu dhammaaninow irxam man qad zaala mulku u naxariiso qof boqor sheegan jiray oo boqortooyadiisa ay dhammaanayso imaamu musani ayaa waxaa la yidhahdaa isaguna imaamu shaafici raximahu llah buu ugu soo galay qabriga waxaan ujeedaa ayaana dhihina qabriga markuu dhimanayey ee firaashkii mowdka ee geeridu aad u haysay ayuu u soo galay wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdallah kayfa asbaxt abaa cabdallah seed ku waabariisatay bal xaaladaada ka waran saaka see tahay waa markaad nidhaa intaad qofka u timaado saaka see tahay wuxuu ku yidhi asbaxtu min addunyaa raaxilan walilkhwaani mufaariqan wbika'si اlmaniyati shaariban waclى اllahi tacaala waaridan walaa adrii nafsii tasiiru ila اljannati fauhani'uha am ila اnnaari faucaziiha hadalkaa cajabta badan bu imaamu shaafici isagoo firaashulmowtkii ku jira ayuu yidhi wuxuu yidhi asbaxtu min addunya raaxilan haddaad i weydiisto oo tihi saaka seed ku waabariisatay waan waabaristay anigoo adduunyo ka guuraya ka sii socda geeddi baana waliikhwaanii mufaariqan walaalahay iyo saaxiibbadaydii aan jeclaana waan ka tegayaa wabika'si lmaniyati shaariban koobkii ama biyihii wixii la cabbaya waa geeriduu ka wadaa geeridii qof walba uu dhadhaminayayna waan cabbayaa wa cala allaahi tacaala waaridan ilaahayna waan u sii socdaa saa'irun ila allah wey ilaahay xaggiisa baan saaka u rartay oo aan u kooraystay oo ritigaygii igu raran yahay walaa adrii nafsii haddii ilaahay la aaday oo loo sii socdo garan maayo buuhi naftaydu tasiiru ila aljanna ma jannay aadi doontaa oo waan u tahniyeeyaa mise naar bay aadi doontaa oo waan u tacsiyeeyaa labadaa miday tahay garan maayo tasiiru ila aljannati fawhani'uhaa am ila annaari fawcaziiha mid ay ku dambayn doonto garan maayo ayib sidaasayna wada ohan jireen dadkiiba wanaagsanaa oo dhan cumar binu alkhadaab adduunka markuu ka baxayoo caadilkaad ahayd waa kiilaa waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay kafaaf iska noqoto oo laa lii walaa calay waxba adduun aana ka helin waxaa la yidhi cumar baa soo qabtayoo caadil ahaayo amiiruulmu'miniin ahaayo howlo fiicfiican qabtay waxba inaanan helin laakiin waxba aan la ii qabsanin oon adduun waxba iga soo raacay saasaan jeclaan lahaa ayuu yidhi abuu radia allaahu canhu kelimo cajo badan baa isagana laga hayaayo waa kii uu dhahayey yaa laytanii kuntu shajaratan tucdadu uma tu'kal alla shallayto maan iska noqdo geed sida xooluhu geedaha intay u daaqaan la yska cuno oo sidaa ku dhammaada maan noqdo yacnii aan xisaaba aan yeelan cuhmaan ibnu cafaan isaguna wuxuu hadalkiisii haddii lay dhigi lahaa ee adduunyada yani markaan ka baxo ee jannada iyo dhexdeeda iyo naarta meel u dhaxayso oona garan bahaynin meelaan u dhaqaaqayo xaaladaydu waa sida maxaggaa la ii kaxayn doonaa mise xagga ayaa la ii kaxayn doonaa cali binu abi aalib kelimad noocaasoo kaleu isaguna adduunyada ka yidhioo waxaa laydhaha habeenbaa intuu mixraabkiisa iyo meesha lagu tukado halkaanoo kale intuu galay uu garkiisa sidaa u qabsaday ayaa maaragtay hadal cajo badan buu yidhi yaa dunyaa arii gurii hayrii ilaya tazayanta am ilaya tashawaqta allaqtuki alaaatan laa rajcata fiihin hadal sidaasaa buu yidhi adduunyoy ma anaad isu soo kee qurqurxisay inaad igu kadiso buu yidhi wuxuu yidhi waxaan ee raadsa buu yidhi cid kale ood ku kadiso waxaan kugu furay buu idhi adduunyo saddex dalqadood oo rajciyana aan lahayn talaaqaa baa'in baa la yidhaahdaa saddex dalqadood hadday dhammaado soo noqod ma jiro marka wuxuu idhi talaaq saddexdiiba waan kuu dhammeeyey soo noqodna ma jiro hadalkii cali bin abi aalib isaguna sidaas ayuu ahaa marka dadkaas adduunyada way fahmeen macnaheedana way fahmeen waa wuxuun lagu gaaro ee camalkii aakharee fiicna ilaahay hadduu xoolo ku siiyey gabadha ilaahay gacanteeda waxgeliyey ee ilaahay dukaankeeda iyo wax u barakeeya businesskeeda wax gacanta ku haysaay wax aad gacanta ku hayso waxaa loogu talagalay inay kuu noqdo matiyah iyo gaadiid kii aad aakhare u raaci lahayd ood ku gaadhi lahayd sadaqaadka inaad ka bixiso agoonta inaad ka xusto masaajidda ilaahay iyo khayraadka inaad wax ku darsato halkaa inay kuu noqotaa loogu talagalay ayib isticdaadka mowdka iyo sida ay ugu diyaargaroobayeen yaziid araqaasha ayaa waxaa la yidhi kaana yaquulu linafsihi naftiisuu la hadli jiray yatajarad yani dadkii hore intay naftooda ka dhigaan qof kale oo halkaanoo kala fadhee bay la hadli jireen oo kalaam uu dhex mari jiray wayxaka yaa yaziid buu yidhi yaziidow inkaari kugu dhacday sidaasoo kale inkaara kugu dhacday isagaa isku wada man daa yusallii canka bacda almowt yaa kuu tukan doona markaad dhimato salaadiisiibuu kasii fikiri habeenkii uu tukan jiray iyo salaaddii uu tukan jiray ayuu kasii fikiri markaad geeriyooto yaa kuu tukan jira waman daa yasuumu canka bacda almowt yaa kaa soomi doona oo kuu soomi doona markaad dhimato uma yaquulu ayuha annaas wuxuu odhan jiray dadow ha u ooyina aad waxba naftiinna ha u ooyina man almowtu taalibuhu waalqabru baytuhu waturaabu firaashuhu waduudu aniisuhu kayfa yakuuna xaaluhu hadalkaasuu ohan jiray wuxuu odhan jiray qof geeridu ay dalbayso oo daba socotoy raadsanayso qabriguna uu yahay gurigiisii uu ku xaroon jiray ciidduna ay noqon doonto joodariga iyo gogasha fiican oo loo dhigo duudkuna waxa weeyaan waxyaabahan qofku markuu qabriga ku jiro dixiriga iyo wax la cunaya aniisuu buu noqon doonaa idda aad weheshataay kuwaasay noqon doonaa kayfa yakuunu xaaluhu sidee xaaladiisuu noqon doontaa kadib buu maaragtay intuu ooyo ayuu muushiyan calayh wuxuu noqon jiray qof la miir daboolay buu ku dambayn jiray xasanulbasri ayaa maalin maalmaha ka mid ahaa taabiciga jaliilka ah baa wuxuu u soo galay qof xanuunsan wuu soo booqday wuxuu helay marka qofkii oo sakaraatulmowtku hayo sakaraatulmowtkana wamaa adraaka sakaraatulmowt waa xaaladii adkayd ee rasuulullaahi baan ku xusuusan karnaa sala allahu calayhi waaalih wasalam uu markuu geeriyoonayay laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat uu lahaa sakaraatulmowt buu ka helay ayib wuxuu arkay qofkii kurbada haysa iyo shiddada haysa iyo dhibaatada ku soo degtay reerkiisiibuu u laabtay isaga oo midabkii uu lahaa aan lahayn hayra lown alladii kharaja uu kaga baxay male wuu isbeddelay qofku markuu geerida xusuusto markaad meel dhibaato iyo murug aad tagto markaad dareento waxaa isbeddelaya shucuurkaagii iyo dareenkaagii iyo muuqaalkaagii waa isbeddelaya wuxuu yidhi marka reerka markuu soo galay baa cunto loo soo diyaariyey waad garanaysaa oday ka yimid shaqadii zawjkaagii oo shaqadii ka yimid oo xilligii qadada la gaadhay oo kuu yimid cuntadii lasoo soo hordhigay wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi acaam yarxamuka allah allaha kuu naxariistee abaa saciid cuntadaada iska cun faqaala wuxuu yidhi yaa ahlaah reerkaygiiow calaykum biacaamikum wa sharaabikum iska cuna cuntadiinna cabitaanka aad diyaarsateenna iska caba fawallaahi ra'aytu masracan laa azaalu acmalu lahu xataa alqaahu waxaan soo arkay buuhi anigu meel aanan ka zuulaynin inaan u shaqaysto howl adag baan soo arkay indhahaygu waxay soo qabteen waa sakaraad buu soo arkay qof sakaraadku hayo xashrasati suduur yacni qofku qacqacati nafs markuu dhiga dhimanayo waxaa laga yaabaa inaydaan arag intiina badan qof dhimanaya dadku inta badan qofka dhimanaya ma arkaan oo dee in yarunbaa laga yaaba inay markaa og tahay ama qof iyo laba iyo wax yarbaa kor taagan laakiin qofku marka uu dhimanaayo haddaad aragto suuro kaluu leeyahay feerihiisaa shanqaraaya feerahaagu way shanqarayaan qacqacaa ka baxaysa ayib qofka hor iyo gadaal baa loo kala wadaa sidaasuu jiidmayaa sidaasuu jiidmayaa wax ka tabar badan baa jiidaya ayib marka wuxuu yidhi meel baan soo arkay aynu cunta iga degaynine iska cuna buu yidhi cuntadiinna ayib fa wallaahi taas intaan noolahay wuxuu yidhi ka zuuli maayo qisa waxaa la wariyaa dadkii axad الsaalixiin wa wanaagsanaan mid ka mida ah. weliba kaana rajula caaliman nin sheekha buu ahaa taqiyan oo weliba cabsi badan oo caamilanna ku dhaqma warica oo xalaal miirad badan caruur dhallinyaro badan iyo arday badanna wuu lahaa oo meelo badan cilmi looga soo doonto maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo hurda ayaa wuxuu ku riyooday biliqaa'i illaahi fi lleyl inuu hurdada caawa allah kula kulmay haddaba maxaa lagu fasiri karaa inaad ilaahay aragtay ood caawa la kulantay adiga ilaahay inaad caawa is aragteen waxaa lagu fasiri karaa almowt waa geeri weeyaan ilan qur-aankii faman yarjuu liqaa'a rabbii yani la kulanka eebbe faman kaana yani qofka rajaynaya inuu eebbe la kulmo la kulanka eebbe waa geeri wey ninkii halkaasuu ku fasirtay faqaama min nowmi hurdadii buu marka ka booday muxuu sameeyey marka hadduu riyadaa arkay oo geeri la tusay intuu soo booday astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah isagoo dhahaya waa ooyey wuu la soo kacay hurdadiibuu ka soo booday wuxuu isla markii sameeyeyba inuu qoto ilaan xusuustaanuu rabaa inuu isdiyaariyo intuu fasigii iyo la booday wixii wax lagu qodi jiray buu meel qabri ah buu qodayba isagii baa diyaarsaday markaasuu korkiisa fadhiistay wuxuu sameeyey inuu ooyo ayib wuxuu yidhi marka hadal cajab badan man aladii sayatii ilayhi malaku lmowt qaabidan alleyla ninkan waa diyaargaroobay soomahan hurdada inuu ilaahay kula kulmay wuxuu ka baqay marka isagoo hurdo inay naftu ka baxdo qabrigiisina waa diyaarsaday wuuna isdiyaariyey wuu kor fadhiistay wuxuu yidhi malakumood caawa yuugu imanayaa joodariga yuugu iman isagoo hurda qof uu ugu yimaadaba ha helo waan diyaargaroobay weyn waan ka kacay meeshii uu igu iman lahaa maaha inuu ka cararayo ee waa diyaargaroobayaa gabar yar uu dhalay ayaa marka markay aragtay aabbaheedoo sidaasabay oyday wa qaalad waxay ku tidhi gabadhii yar ilaa ayna anta daahibun yaa abi aabba xaggeed aadi doontaa xaggee u socotaa waxaana la yidhaahdaa zawjadiisii ama xaaskiisii ayaa markaa ka hor iyaduna dhimatay gabadhaa yarna way uga tagtay waxay ku tihi wuxuu yidhi musaafirun yabnatii ilaa makaanin baciid aabba waxaan u safri doonaa meel fog baan u socdaa waxay ku tidhi a maa saafarat ummii ma sidii hooyaday u safartay baad adiguna u safri doontaa wuxuu yidhi nacam haa gabadhii yarayd ayaa marka oyday waxay tidhi waman lilyataama taraktum ya abii oo aabba yaad agoonta uga tegi doontaan yaad uga tegaysaan qaala liladii laa yakfal walaa yanaam waxaan uga tegi buu yidhi midka aan halmaan iyo hurda toona qabanin allah baan uga tegayaa atrukukum billaah ilaahii baan idinku dhaafay uma khara saaqidan fii qabrii intaa markuu yidhina waxaa layidhi waa dhacay qabrigiibuu ku dhacay isagoo oo meydaababa loo yimi gabadhii yarayd baa qaylisay dadkiibaa isugu yimid iyo xertiisii tirada badnayd waxayna u yimaadeen isaga oo naftu ay keliyata waa la soo bixiyey waana la dhaqay waa la kanfay qabrigii baana lagu celiyey uu isoo qotay laa daara lilmari bacda almowti yaskunuhaa ila alatii kaana qabla almowti yabniiha fain banaaha bikhayrin taaba maskanuhu wain banaaha bisharin khaaba baaniiha amwaaluna lidawi lmiiraahi najmacuha waduuruna liqaraabi daari nabniiha nin shaacira baa wuxuu ku cabiray isaguna gabaygan oo kale laa daara lilmari bacda almowti yabniiha laa daara lilmari bacda almowt qofku sidiisaba guri kale uu leeyahay ma jiro mar hadduu dhinto ila alatii kaana qabla almowti yabniiha gurigii markaad adduunka joogtay aad dhisatay unbaa kaa horeeya qof walbow guriga aad dhisatay ayuunbaa kaa horeeya in banaaha bikhayrin taaba maskanuhu haddii aad khayr ku dhistay oo guri fiican aad dhisatay taaba maskanuhu qof fiican baa soo degi doona waa wixii aad dhistay adaa fiicnaa ayib wain banaaha bisharin khaaba baaniiha haddaad guri xun dhistayna alla qofka degi doonaaye xuma oo shar badanaa wey amwaaluna lidawi lmiiraasi najmacuha xoolaha aan shaqaynayno dadkiina dhaxli lahaabaa u ururinaa oon u shaqaynaa waduurunaa likharaab dahri nabniiha guryaha iyo dabqyada dheerdheer ee la dhisayana waxaa weeye iyagana kharaabun bay ku dambayn doonaan adna waad ka tegi doontaa akhawaatii qofku marka uu geeriyoonayo waxaa in talqiin loo sameeyo oo loo laqino laa ilaaha ila allah kelimadaasaa loo laqinaa oo agti lagu sheegaa oo weliba in dheh la yidhaahdo ahaa sidii rasuulka sala allahu calayh waali wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah xadiiskii imaamu muslim soo saaray dadku markay dhimanayaan kelimadaa ha loo laqino sababtuna waxaa weeye qofkii loogu khatimo oo kelimatu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah kelimada markii mar walba laleeyahay axaadiistu ay leedahay laa ilaaha ila allah man qaala aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna iyo waman kaana eh, qaala laa ilaaha ila allahu nafactu yowman min addahri iyo axaadiista noocaasoo dhan ah waxaa lagu fasiraa waa laa ilaaha ila allah wa macaha ukhtuha waxaa la socota qaybtii kale oo ah muxamadun rasuulullah ma aha laa ilaha ila allah keli ee tee muxamadun rasuulullah marka shahaadadaas sidaa loo yaqaanaayo way wada socotaa ayib cumar bin alkhadaab baa isaguna wuxuu odhan jiray war dadku markay dhimanayaan u imaada oo u laqina laa ilaaha ila allah wadakiruuhum xusuusiya maxaa jira fainahum yarawna maa laa taraw waxay arkaan waxaydaan idinku arkin bay arkaan qofku xilligaa waxbuu arkaa maqcadahu min annaar wa maqcadahu min aljanna buu u booskiisii naarta uu ku lahaa iyo booskiisii jannada uu ku lahaa ilaan qof waliba laba maqcad buu ku leeyaho laba boos baad ku leedahay boosna naartaad mar walba ku leedahay qof boosna ee jannada haddii aad qof ahlu janna a noqoto booskaagii naarta waa lagaa dhaxlayaayoo qof gaaloobay baa kaa dhaxlaya qaadanaya kaa in lagaa dhaxlaa wanaagsan qofkii xagga kale ahaana booskaagii qof fiican baa isagana dhaxlaya ilaahay subxaana wa tacaala kelimatu tawxiidna hayna waafajiyo kelima xusnu lkhaatimana haynagu dilo ilaahayna subxaana wa tacaala booska fiican alla dejiyo ayib waxaan la yidhaahdaa ana malak almowt ayaa wuxuu u yimaaday daawuud calayhi salaam wuxuu ku yidhi daawuud baa weydiiyey oo yidhi man ant yaa tahay adugu wuxuu ku yidhi man laa yahaabu lmuluuk walaa tamnacu minhu lqusuur waxaan ahay buu yidhi anigu midka aan boqorada ka haybaysanin boqorada iyo madaxda mid aan ka haybaysanin oon ka baqin ayaan ahay qusuurta iyo daaraha iyo bildhinada waaweyn ee la dhisayna ayna celin karaynin haye kaasi muxuu yahay idan wuxuu yidhi haddaba waxaa tahay malakulmowt tafsiirka haddaad bixisay malakulmowt baa tahay wuxuu yidhi nacam haa wuxuu yidhi waad ii timid welina maana diyaargaroobin see wuxuu jiraa wuxuu ku kuuhi yaa daawuud diyaargarowga kuu dhiman waa mahay ayna fulaan awa hebel awa heblaayo oo qariibkaaga iyo e, e, e, qofkii ilma adeerkaada ahaydeen saaxiibbadaha ahaydeen dariska aada haydeen ayna fulaanun jaaruk aw qofkii dariska kula ahaa wuxuu yidhi waa dhintay aw kii qaraababaad ahaa waa dhintay amaa kaana laka min haaulaa'i cibra litastacid haddaba wuxuu ihi kuwaas miyayna wacdi kuugu filan inaad diyaargarowda diyaargarowga kuu dhiman muxuu ahaa qofka aan fiirina hadda da'diisu weynaatay hooyooyinkeen laga yaaba inay muxaadaraada fadhiyaan oo da'doodu lixdan iyo toddobaatan ay gaadhayow waxaad isweydiisaa wacdiga kuu dhimid muxuu yahay awe saaxiibada bal tiri gabdhihii aad istaqiineen bal tiri dadkii aad taqiineen kula da'dahaa bal haye raadi intay joogaan ayib haddaad aragto iyagoo intii badnayd ay tageen wacdiga kuu dhiman marka muxuu yahay waa su'aal marka diyaargarow waa joogtaa wax kuu dhimanna ma laha qofkana waxaa la yidhaahdaa waxaa ugu firan nadiir laba nadiir baa jira waja'akum nadiir waa alrasuulu sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo washaybu iyo cirada haddii nebiyullaahi moxamed kuu yimid haddii qur'aan noo soo digay haddii tintaadii ciro ay ka soo baxday muxuu yahay digmiinnada dambe bay kuu dhiman markaas ayib bacdu maa yaxdud fi lqubuur qisaska ku soo arooray akhawaatii qubuurta dhexdeeda waxa ka dhaca bal aan qisadan ka soo qaadno bacdu saalixiin qof wanaagsanaa ayaa waxaa la yidhi gabar walaasha nin fiican baa gabar walaashi abaa ah dhimatay gabadhii walaashii markay dhimatay waa la aasay qabriga ayaa lagu aasay markii la geliyey waxaa markii qabriga la qodeeyey ninkii uga dhacay xafidadiisii waa baasha lacagtiiyo lagu rito xafaadada waa la yidhaahdaa ama waaladka iyo waxyaabahan lacagta boorsada yartaa oo kale maalan ayaa meeshii ku dhacday guriga markuu yimid boorsadii yareed wuu raadiyey lacagna way ugu jirtay wuxuuna xusuustay meel kale ku dhintay ma jiro ilaa qabrigay ku dhacday meeshiyada qabrigana lilcilmi yani haddii ay maal uu ku dhaco waa la qodi karaa sidiisaba yani sharciyan haddii qubuurta maal uu ku fakado oo maalkii la yidhaahdo qabriguu galay waa la qodi karaa waxyaabaa loo qodi kara buu ka mid yahay qabrigiibuu qoday markuu qabrigii qoday wuxuu arkay yashtacilu calayha naaran isaga oo qabrigii oo naar huraysa oo walaashii ku gubanaya wuu xidhay oo ciiddii intuu ku rogay buu soo cararay hooyadii buu u yimid wuxuu yidhi hooyo maxay walaashay samayn jirtay yaa ummaa hooyo walaashay maxay samayn jirtay waxay tidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi hooyo qabrigii baan aadayoo lacagtaasa iga dhuntayoo waxaan arkay walaashay oo qabriga ku gubanaysa waxay tidhi wax kale oy samayn jirtay garan maayo ilaa kaana tatahaawanu fii salaatiha salaadda ayay ku ciyaari jirtay fatajmacu fardan maca aakhar way jamcin jirtayoo salaadaha way isu geegeyn jirtay tay maalintao dhan iska shaqaysato ayay maqrib iyo cishaa isku dari jirtay duhur iyo casar isku dari jirtay waxa dhan meel bay isugu ururin jirtay ama iyaga dhan bay hal mar wada tukan jirtay dadkeenna qaar sidaasa way jira maalin baa wiil dhallinyaraa laiga soo qayliyo o layidhi wiilkii noocaasa salaadihii si fiican uma tukado waan wada hadalle oo waan la hadlay warsee wuxuu jiraa markii hooyadii ii sheegtay waan waraystay seed u tukataa ee wuxuu yidhi anigu mashquul baanahay biisi baana maalintao dhan meel baan taagnay shaqaan ku jira haye seed salaadihii yeeshaa salaada waxaan sameeyaa afartoodaba habeenkii baan tukadaa kulli waan isku daraa habeenkii baan isku uruuriyaa marka waa wax taagan ilaa yowmina haadaa bay jirtaa inay dadka qaar wadamo fataawaa khaldan helay oo dad culamaa usua u fatwoodeenna weyba jiraanba oo dadka hadda maraykanka iyo dibadaha jooga qaar baa u fidiyoo salaadaha kambeni buu maanta dhan ruuxu taagan yahay salaadaada isku urursaa la yidhi habeenkii isku ururso oo hal meel isugu gee oo wax khaldan marka sidaasoo kale bay gabadhu samayn jirta bay tidhi maamadii ayib akhawaatii waxaa la sheegaa xasanulbasri ayaa mar yatafaqadu alqubuura daata leyla ama wuxuu aha sheekh kale laakiin qisadu waa qiso saxiixa oo sheekh alalbani xitaa sanadkeeda uu saxiixiyey qabri buu yimid qabrigii markuu yimid wuxuu arkay imra'a tabki hooyo ooyeysa walacalla qisaskan marar badan inaad aragteen ama culimmadu ay ka sheekeeyeen muxaadaraad badan oo kala duwan ee imra'a tabki bijawaari qabrin hooyo ooyeysa maamo weynoo halkaanoo kala fadhido ooyeysa oo qabri agtiisa fadhida wuxuu kalu arkay ra'aa ximaaran yakhruju min hada alqabri wuxuu arkay dameer qabriga ka soo baxaya na wuu arkay ayib oo saddex jeer intuu ciyo sida dameeruhu ay qaaqaaq u dhaha intuu u ciyo ayuu haddana qabriga ku noqdaa wuxuu arkay zabaniya niman garaacaya oo midna uu jiidayo midna xagga hore midna xagga dambe ka garaacayo midna xagga hore uu jiidayo wuxuu yidhi qisadani maxay tahay waxay ku yidhaahdeen qisadani wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo shaab ah oo khamrada cabbi jiray oo salaadaha ka tegi jiray oo hooyadii waanin jirtay oo ku odhan jiray ee ay ku odhan jirtay yaa waladii ilaa mataa tashrabu alkhamr ilaa goorma ayaad bahashan saaraan doontaa ood sidan aada ahaanaysaa markaasaa wuxuu i odhan jiray uskuti naga aamus inhaqi kamaa yanhaqu alximaar waxaad u dhawaaqdaa oad u qaylisaa sida dameeruhu u qayliyaan dameerku siduu u qayliyaad u qaylisaaye naga daawarka halkaasuu ku moodi jiray markaasay maamadii sidaasay isku mari jireen wuu dhintay wiilkii markuu dhintayna ilaahay wuxuu u bedelay subaa markuu qabrigii la geliyey inuu soo baxo codkii hooyadii uu kulahaa lahaa sida dameerka ciiso ciise uu uciyo walidaalika ayuha alaxiba xadiid saxiixa baa jiro oo uu rasuulka sala allahu alay wasalam isaguna ka sugan oo cuquubooyinka kuwa la soo dedejiye adduunka lagu arko een aakharaba lala sugin waxaa ka mida alcaaq qofka waalidkii caaqa ku ah iyo qaaticu raxim qofka qaraabada gooya adduunkaaba loogu soo muujiya oo loogu soo dedejiya waxyaabaha aakhare lala suga ma ku jirto waa xadiisku saxiixoo rasuulka sugan salawaatu ullahi waslm marka cuquubadiisii ayaa bannaanka loogu soo bixiyey oo la tusay ayib axadu saalixiin nin wanaagsanaa ayaa qiso kale waxaa la yidhi isaguna ee wuxuu dhigay qabriga walaalkii ayuu qabriga dhigay wansarafa annaas dadkiina way gadoomeen oo way ka tageen markii la gadoomay isagu waxoogaa qabrigu iska sii joogay walacalla inuu yidhi walaalkaa bal wuxogaa ha ku weheshadoo meeshan la sii yara joog hadduu wax yar fadhiyeyba wuxuu maqlay sawta akhii waxaan maqlay buuhi samictu sawta akhii walaalkay codkiisii oo yasrakhu wayabki isagoo qaylinaya oo ooyaya ayaan maqlay oo dhahaya ah ah tarakuunii waxdii anigay keliga iga tageen anigoo dhadhaminaya cadaabka anigoo cadaabka dhadhamin ayay keliga iga tageen wuxuu yidhi shafaqa ayaan dareemay waxaa weeyaan naxariis iyo qofku qofka kale waxaaad u dareentabaa igu qabatay waxaana gudagalay dadka markay iga tageen inaan qabrigii qodo walaalkaa oo dhahayo keligay baa layga tegay maxaad samayn lahayd intuu qaatay buu qabrigii qoday ayib qabriga markaan qoday waxaan u tegay buu yidhi fawajadtuh mutawaqan bicunuqin min naar walaalkay oo qoorta ay dab uga duuban yahay naar ay isaga marmartay qoorta ayaan u tegay ayib markaasaa waxaan damcay an antazicahu inaan ka siibo oon ka jiida ayaan damcay buui faxtaraqtu waan gubtay wuxuu ninkaasi tusay dadkii uu u yimid wa haadihi yadii maxruuqa waa kuwa gacmahaygii oo guban bu gacmahaygioo guban waa kan maxruuqa waxaa la weydiiyey maa kaana yafcalu akhuuk walaalkaa muxuu samayn jiray oo muxuu ahaa wuxuu yidhi kaana maanican lizakaa zakada ayuu mancin jiray muuna bixin jirin zakada wuu diidi jiray maanicu zakaa buu ahaa ayib ha la yaabin inuu qofka maanicu zakaad ah naartaasi ay isku duubto wax ka weyn ayuu qur'aanku xusay wax ka weyn ayuu rasuulku xusay xadiidkii saxiixa sala allahu calayh wasalam garanaysa saxiixaynka ku jiray inuu qabriga markuu yimaado shujaacan aqrac thucbaan yacni mas weyn oo ay ka buubeen timihii ay ka buubeen yacni waabayda iyo maaragtay da'weyninkiisa dartii inuu qofkaa intuu qabsado weliba afka afka u gelinayo afka afka uu gelinayo oo uu leeyahay ana maaluka ana kansuka waxaan ahay xoolahaagii waxaan ahay kuwii zakada aadan ka bixin jirada meeshu ka ururin jirtay ayaan ahay bangiga aad ku ururin jirtee ana maaluka ana kansuka buu leeyahay yuawiquhu wuu isku duubayaa waa xadiiskii rasuulka sala allahu calayi wasalam qoortuu isaga marmarayaa ayib haddii maskaasi isku duubay naartuna way isku duubaysaa ayib wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fi sabiili الlah fabashirhum bicadaabin alim yowma yuxmى calayha fi naari jahannam fatukwى biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kaniztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun aayaddii qur'aankayd weya ayib yani wejigooda in xadiiskii dheeraa rasuulku ku fasiray sala allahu alay waslam qofkii zakada aan bixinin qofkii lacag haystay lacagtiibaa dabka intii naarta la saaro baa jirkaaga lagu dhadhajinayaa iyadoo naar qofkii geel lahaa oo sakada aan ka bixinaynin dhulka inta la jiifiyaa geelaasi ku tumanayaa ilaa neefka u horreeya ka u dambeeya saasaa loo dulmarinayaa ka u dambeeya markuu dhaafana waa lagu soo celinayaa fii yowmin qadru hamsuuna alf sana waa maalin konton kun oo sana la egba intaas ku soconaya kii lo lahaa iyo ari oon ka bixin jirinna isagana intii la jiifiyo ayaa qoobkiiyo lugta bay kula soconaysaa lo'da iyo arigu waa xadiiskii saxiixa ee rasuulka sala allahu calayhi wa alih wasalam ukhtaah tadakar laylataani qof weliba ha xusuusto laba habeen xusuuso laba habeen bal isbarbar dhig habeenka midii waa layla aad gurigaaga joogto aad faraxsan tahay aada caruurtaada la joogto aada odaygaagii la joogto aad sacaado dareemayso aad faraxsan tahay aad nolol fiican haysato casho fiican la haysto gogol fiican la haysto caafimaad aad haysato isla qoslaysaan isla marqaansan tihiin bal habeenkaa xaaladeeda xusuuso waxaa kaloo ood xusuusataa alleyla mubaashara oo iyaduna habeen un ku xigi doono ah oo malakulmowtku kuu imaan doono oo awalu laylatin fi lqabri habeenka ugu horeeya qabriga lagu dhigi doono waxiida adigoo keli ah munfarida ah ahelkaagii iyo aqaaribtaadii iyo zawjkaagii iyo ilmahaagii iyo aabbaha iyo hooyo ka soo dhex baxay ayib alqabru walu laylatin billaahi qul lii maa yakuun alqabru walu layla qabrigu waa habeenka ugu horeeya oo aakharo bilaahi qul lii maa yakuun xaaladdu siday noqon doontaa ayib siday noqon doontaa idaa famaa baaluka habeenkaa xaaladdu sida ay noqon doonto meel aan jirin wax aniisa ah. aniis waxaa la yidhahdaa wax la weheshado ma joogo ayib walaa jaliisa walaa zawj wax kula joogaayo ma jiro walaa atfaala walaa amwaal حتى إذا جاء أحدهم الموت qaala rabi irjicuun لعلي acmalu صالحا fima taraktu kalaa inaha kalimatun huwa qayluha ha qofku uu sidaa dhihi doono oo dad badani ay maaragtay codsan doonaan alla maa nala celiyo ida jaa axadahum qaala rabi irjicuun ilaahayow i celi maxaad soo bal inaan soo shaqaystoon wax fiican soo qabso kallaa maya suuragal ma qof qabriga la geeyey ama dhintay lagu soo celin maayo halkaan shaqa damba uma taal ayib ayib kallaa alaan haddaba maxaa haddaan markaa la yeeli doonaynin alaana nuraajicu anfusana akhawaatii hadda waa inaan nafteenna muraajacayno waa inaynu hadda marka aynu nafteenni ku noqonno alaana natuubu ila allah waa inaan alla u toobad keenno alaana nakufa can almacaasi hadda waa inaan macsiyada dayno alaana waa inaan ka joogno masaajidda iyo khayraadka loo daba jeedin oo laga tegi waa inaan dayno qur-aanka aan ka jeedsanayno waa inaan dayno xuduudda ilaahay iyo wuxuu alla inaga xarimay oon ku duldhacaynana waa inaan joojinno xilli walba waan toobad keeni karnaa gacmaha ilaahay way fidsan yihiin habeen iyo maalin qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru alraxiim waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lahu min qabli an yaatiyakum alcadaabu uma laa tunsaruun waa xilli baan joognaa waan toobadkeeni karnaa gacmaha ilaahay way fudan yihiin saxaa bileyli waannahaar qofkii maalintii dambaaba gacanta ilaahay baa u fidsan si uu usoo toobadkeena habeenkii qofkii habeenkii dambaaba gacmaha ilaahay baa fidsan siduu maalintu usoo laabto akhawaati xilli la shaqaysta ayaan joognaa hiya awalu laylatin fi lqabri walaakin hunaaka layaali ukhraa qofkii ilaahay wanaag uu siiyo jannadiisa uu u garto habeenno badan oo kale baa jiri doona wاladiina aamanuu waاtabacathum duriyathm biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum wma alatnaahum min camalihim min shay buu alla leeyahy subxaanaه wa tacaala wاladiina aamanuu waاtabacathum duriyathm biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum dadka fiicfiican aabbaha fiican hooyada fiican caruurta fiican xaaska fiican zawjka fiican jannadaa la isugu geyn doonaa iyaga dhan hal meel baa la dejin doonaa wahadihi nicma min allahi subxaana wa tacaala inaad jannada gasho waa wax wanaagsan in furdowso aad gasho alaclaana waa wax ka sii fiican inaad jannada gasho waa wax fiican in reerkaagii iyo ilmahaagii iyo aabbihii hooyo guri laydin wada dejiyana waa wax ka sii fiican dadka wanaagsan sidaas buu alla subxaana wa tacaala u yeelaa oo meel baa laysagu keenaa ayib abulcataahiya nin la odhan jiray gabayaana ahaa waacidna ahaa oo gabaygiisa wacdigu ku badnaa ayaa waxaa la yidhi nin suldaan oo madax oo boqor ah buu maalin maalmaha ka mida ah u yimid oo haratu dunya adduunya ay ku kadisay oo daaro dheerdheer dhistay magaalo walba ka samaystay guri dadka qaarkan ee xoolaha hantidii ummadda laga yaabay inay dee qaateen oo madaxdii iyo soo maraybaa waxaa lagu leeyahay gurigan isagaalaho kaa kale isagaa laho magaalada kastuu ku leeyahay nin baa laga yaaba waddanka kenya oo dhan magaalo walba inuu qasri kuleeyahay ama guri weyn buu ku leeyahay la yidhaahdo ayib walacalla waxaas wax la shaqeeyey inayna ahayn ee ummadda iyo dadweynaha xoolahoodii inay yihiinna nin noocaasoo kaleabuu u yimid wuxuu ku yidhi cish maa badaa laka saaliman fii dilli shaahiqati alqusuur tujraa calayka bima aradta maca alguduwi maca albukuur faida annufuusu tagargarat bizafiiri xashrasati suduur fahunaaka taclamu muuqinan maa kunta ila fii quruur wuxuu idhi nin yahow cish maa badaa laka saalim intaad rabta adduun noolow ku noolow qusuurta iyo guryahan dheerdheerna ku noolow waxaad adduunka rabto oo dhan subax iyo iyo habeenba halagula dul joogo hadday dumar yihiin iyo hadday yihiin cabitaan iyo hadday cuntadii dhaylada haydeed rabta ay yihiin iyo waxaad jeclayd adduunka halagula dul joogo markii naftaadu qarqarada ay gaadho laabtaaduna markii dhowaan aan tilmaamaynay qacqacdu ay ka yeedho oy shanqarto markaasaad yaqiinta ogaan doontaa waxaanad ogaan doontaa inaad tahay nin maqruura oo lagu kadiyey qarraka ashaytaan shaytaankuna uu kuu kadiyey ayaad ogaan doontaa ayib cumar bin cabdilcasiis khaliifa alcaadil khaamis la yidhaahdo cumar bin cabdilcasiis wuxuu ahaa markii hore nin reer boqor ka dhashay oo dowladii umowiyiinta ka dhashay oo aabbihii iyo adeeradii wada boqorra yihiin oo ummadda hantideeda iyo xoolaheediina lagu takrifalo ayib nin noocaasa buu ahaa oo dhallinyaro oo soo barbaaray wuxuu adduunka haystay waxa uu rabo halka maalin waxaa la yidhi gelinka horiya gelinka dambe isku dhar ma xidhin jirin cumar bin cabdilcasiis labo dharoo kala duwan buu xidhan jiray dahabka iyo fidada iyo waxya laysku qurxin oo dhan dee lagama tawarucaynin khadam waxaa u adeegi jiray intaas oo dhallinyaraha gabdhiiyo wiilalbaa u khidmayn jiray ayib qusuurta dabaqyada midku rabuu ka degi jiray mataacimta iyo huteelada iyo meelaha lagu cunteeyo miduu rabuu ka dooran jiray sidaa isagoo ah baa cumar bn cabdicasiis ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay maalin maalmaha ka mid ah inuu noqdo khaliifaha muslimiinta oo dhan dadka muslimiinta qofka mas-uulka u ah inuu noqdo haddii uu noqdayna wuxuu ka baxay wax alla wixii uu hayeyboo hal mar sii daayay ayib awalu laylatin fi lqabr ayaan xusuustay buu yidhi markuu xusuustay habeenkii ugu horreeyey qabriga ayuu awal jumca mimbarkuu koray jumcadii ugu horraysay ayuu mimbarka koray khudba ayuu jeediyey marka mimbarkii markuu koray khudbadii buu jeediyey waxaa dhinacyadiisa fadhiyay alumaraa nimankii madaxda ahaa iyo qolyihii reer boqor oo dhan baa fadhiyey wasaradii iyo culimmadii iyo nimankii madaxdii ciidanka shucaradii niman dadka u gabya oo nimankaa ee boqorrada ah karkaarka weydaariyey oo maarata yaa u jooga alkhalaafatu tasluu laka wahiya tasluu lak anta tasluxu lahaa wahiya tasluxu laka nimankii odhan jiray saasoo kale yani waxay leeyihiin khilaafadan iyo boqortooyadanba adiga un bay kuu suubataa waa la sii maarata waysii way sii weydaarinayaan qof kale kuma habboona raggaasoo dadka u gabiyaa meesha fadhiyey mimbarka markuu koray baa wuxuu yidhi khuduu baycatakum ayuha annaas ballantii aan idinla galay oo inaad khalaafada ii dhiibtaan iga qaata waan idiin soo celiyey ayib waxay ku yidhaahdeen qof kale ma rabno adiga un baan ku rabnaa haddii laga diiday waxaa la yidhi asbuuc famaa mara calayhi asbuuc ila waqad hazala wadacuf hal wig ama hal asbuucba hadduu joogay wuu isbedelay ninkii jirkiisa aad ogayd eed dushiisa ka subkanaysa saasaa la yidhahdaa qofku markuu aad u nool yahay dushiisaad ka subkanaysaa ayaa hal wiig isku bedelay ayib waa tabardaraaday waa la isweydiiyey maxaa ku dhacay yaa ugu habboon oo la weydiiyaa maa cindahu dharkii hal dhar buu ka qabaa hal qamiis buu qabaa xaaskiisaa la weydiiyey marka ilan iyadaa ugu habboon oo axwaashiisa og oo habeenkii guriga la seexato oo ka warqabta baa la weydiiyey maali cumar cumar maxaa ku dhacay waxay tidhi wallaahi huwa laa yanaamu leyla cumar habeenkii ma seexdo haye wallaahi inahu layaأwi ilaa firaashihi fayataqallabu kaأnnahu yanaamu cala اljamri waxay tidhi habeenkii wuu yimaadaa joodariga iyo gogasha wuu gedgedoomayaa si isagoo dhuxul daba ku jiifa dhuxul dabaad mooddaa inay hoosta u taalo saa markuu u jiifto waa gadoomaya wuxuuna leeyahay oon ka maqlaa tawalaytu amra ummati muxamadin sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa la ii dhiibay nebiyullaahi muxamed ummaddiisii ayaa aniga mas-uuliyaddeedii la isaaray yus'alunii yowma alqiyaama anigaa la i weydiin doonaa maalinta qiyaama faqiirka anaa la i weydiin doonaa miskiinka anigaa la i weydiin doonaa ilmaha yar anigaa la i doonaa gabadha garoobka ah anaa la i doonaa ayib habeenkii waxay tihi markuu hurdo sidaasuu yidhaahdaa ahadulculamaa nin marka mashaa'ikhday ka mid ahaa baa u yimid wuxuu ku uhi yaa amiira almu'miniin bacda alkhalaafa famaa baaluk tagayarta intii khilaafada aad qabatay waad isbaddesheen maxaa dhacay wuu ooyey wuxuu ku yidhi sheekhay kayfa bal waxaad iga warrantaa alaaa ayaam ayib saddex maalmood baan ku weydiinayaa marka aan geeriyoodo oo dharka layga bixiyo oo turaabta iyo ciidda joodari la iiga dhigo oo axbaabtii iyo dadkii aan jeclaana aan ka tago wallahi low caasha alfataa fii cumrihi alfan min addahri maa laka amru yacni hadduu qofku noolaado xitaa kun sano waxa kuu dambayni waa uun midda mutanaaciman fiiha bikulli ladiida mutaladidan fiiha bisukna qasri yacni wixii macaan adduunka oo dhan aad ku macaansan jirtay xayaatadaadu way ka tegi doontaa cuhmaan ibnu cafaan yaa waxaa la yidhi radia allaahu canhu ardaa janaa'isada marka uu raaco ayaa isagana waa la miyir dabooli jiray markaasaa sida janaa'isada loo soo qaadi jiray markaasaa waxaa lagu yidhi see wux u jiraa wuxuu yidhi tadakartu awala man waxaan xusuustay habeenka ugu horeeyo qabriga rasuulkaana maalin maalmaha wuxuu ku yidhi alqabru awalu manaasili alaakhira qabrigu waa habeenada ugu horeeya waa manaasisha iyo meelaha la dego ee ugu horreeya ataytu alqubuura fanaadaytuha أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر ها ضدك فيا سائلي عن أناس مضوا أمامك فيما مضى معتبر يعني قبورتا ذات ماتوا بل waxaad u dhawaaqdaa ninkii boqorka ahaa iyo kii la xaqiri jiray kii maalqabeenka ahaa kii sheekha ahaa qofkuu dhawaaqi miyaa jira qof walba laba goo cadcad isagoo qaba ayaa halkaa la wada geeyey waana isku wada midh haa waladatka ummuka yabnu aadamu baakiyan wاnnaasu xawlaka yadxakuuna suruuraa facmal linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mowtika daaxikan masruuraa qof walba waxaad xusuusaa waladadka ummuka baakiyan maalintii aad dhalatay waad ooyaysay sidaas maa ruux walba markuu dhasho waa ooyaya wاnnaasu xawlaka yadxakuuna suruuraa dadkuna way faraxsanaayeen bal isweydii adugu qof waa ooyaya qof baa la sugayay haweenaydii umulaysay caawo dhanla dul taagnaa markii ay dhashay ilmo ooyaa ka soo baxay marka qof ooya haddaad aragta maxuu macnuu ahaa in lala ooyo ama murug la dareemo laakiin dadku way qosilayaan wax ajab badan wey haddaba facmal linafsika waxaad u shaqaysataa an takuuna idaa bakow maalin bay dadku wada ooyi doonaan adugu maalintaa inaad noqoto mid faraxsan oo maalinta aad dhimato waa alcaks opposite weeye maalintaasay kulli dadku wada ooyi doonaan adiguna maaragtay maalintaas inaad faraxdo isku day ayib axad salaf ayaa u qoray inuu naftiisa wacdiye buu jeclaa baa la yidhi nin salafkii ka mid ah marka gurigiisa dhinaciisuu qabri ka qotay markii waxoogaa naftiisu halmaanto oo adduunyada iyo macmacaankeeda iyo ladaadkeeda uu ku mashquulo ayaa intuu soo baxa buu qabriga gelayaa gudihiisa intuu galo isku daboolo yaa wuxuu odhan rabbi rjicuun lacalii acmalu saalixan fii ma taraktu bal fiir ninkaa fahamkiisa ilaahayow i celi oo adduunka mar labaad ii celi aan soo shaqaystee markaasuu daboolka intuu iska qaado yuu soo bixi markuu banaanka yimaaduu leeyahay naftaydiiya waa lagu soo celiyey haddaba shaqayso fitnat lqabri akhawaatii waad garan kartaan qabrigu wuxuu leeyahay fitna waana manaasishiya meelaha ugu horeeya qof walbana waa lagu weydiin doonaa qabriga ama qabri ha la geliyo ama baddu ha la tagto ama waraaba ha cuno ama meela lagu tuuree ruux walba su'aalaa sugaya in almayt sida xadiiskii rasuulka sal ly slam imaam buhari iyo muslim soo saareen marka la dhiga qabrigiisa ayaa maarata loo imaan doonaa markaasaa la weydiin doonaa su'aalihii aad garanayso maa hada arajul atacrif fi hada arajul qofkaad ma garanaysaa nabiy llaahi muxamed sala allahu alayhi waaalih wasalam nacam buu leeyahay qofka ilaahay waafajinayo huwa muxamed sala allahu alayhi waaalih wasalam waanqiraa wuu noo yimid <clears throat> waana rumaynay ayib markaasaa li undur ilaa maqcadika min annaar haddaba fiiri booskaagii naarta aad ku lahayd qof kalea lagugu bedelay kan kalena waxaa loo imaanay markaasaa laleeyahay xad ninkan ma garanaysaa wuxuu le laa adri laa adri ma garanayo ayib markaasaa lagu dhufanayaa dubayaal oo naar ka samaysan baa inta lagu dhufto laa darayta walaa talayta mana aada ogaanin mana aada aqrin mana aadan baranin socaa la leeyahay halkaasaa naarta isagana lala aadaya wacadaabu alqabri akhawaatii cadaabu alqabri waa wax sugan ee ilaahay markuu le walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun yay ku fasireen selafkii ibnu cabaas wuxuu yihi juzun minhu qayb ka midihii adduunka weeye qaybta ka sii weyna waa qabriga qaybta ka sii weynina cadaabka waa aakhiro marka saddex adduunyada waxaanaad la kulmi geerida kugu dhici iyo shaqola'aanta iyo dhibaatada iyo qaxarka kuqabsanayaay waa qayb adduunyada iyo qaxa lagu jiraay waa qayb adduunyada cadaabkeedii ka mida ah. qabriga cadaabkiisuna wuu ka sii weynya ilaahay naga badbaadiyo kii aakharana wuu ka sii weyay <clears throat> ayib وxاaq بآli فرعون سوء العذاب الناr يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أdخلوا آل فرعون أشد العذاب aayaddaas ibnu kaiir wuxuu yidhaahdaa iyo dadkii salafka ahaa waa asli cadiim abaa loo deliishadaa inay tahay cadaabulqabrigu uu jiro ree aalu fircown waxaa la yidhi waxaa loo bandhi yucraduuna calayha quduwan wacashiya subax iyo galabba naartaa loo bandhiga oo xaggee loogu bandhigaa qabriga ay ku jiraan marka cadaabulqabrigu waa masale jirta wey rasuulkuna sala allahu calayh wasalam lowlaa an tadaafanuu wuxuu yidhi haddaanaba ka baqaynin inaydan is-aasteen ayib la dacawtu allaha an yuriyakum cadaab alqabri waxaan ilaahay baryi lahaa cadaabulqabriga inuu idin tusiyo ayib markaasaa le ooma cadaabulqabri baa jira whal liqabri cadaab faqaala sal inakum wuxuu yidhi waxaa dadkiibaa wuxuu weydiiyey cadaabulqabri waa jiraa waanaad arki lahaydeen cadaab oo waxaa jira haddaad maqli lahaydeen xoolaha adduunka idinka ma ogiye waxa kale oo dhan baa maqlaya idinkana waa laydinka qariyey sababta laynooga qariyeyna waxaa weye inaan is-aasnaan la rabo haddii aan maqli lahayn walaalkeen ama qofkii walaalkeen ahay oo ka dhawaaqaya qabriga oo la garaacayo waa laga kala carari lahaa qofna qabrigiisa ma joogeen laakiin ilaahay baa inaga qariyay waan iska sheekaysana waa la aasaya laakiin geedaha iyo xoolaha iyo waxa meelaha taagani waa ooyaan marka waa maqlayaan waxa meesha ka dhacay way dhegaysanayaan ayib allahuma inii rasuulkuna ilahay waa kii allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wmin cadaab alqabr wmin fitnat almaxya walmamaat wamin shari fitnat almasiixi dajaal waa afartii arrimood oo salaadiisa mar walba uusan asbaabta cadaab iyaduna waxaa baa jirta asbaab cadaabulqabriga lagu galo haddaan si kooban u idhaahdo waqtiga waa iga dhammaaday waxa weeye tahaawun fi ahaara ahaarada in la fudaydsado cadaabulqabrigaa lagu galaa namiimada iyo dadka oo laysku dirdirana cadaabulqabrigaa lagu galaa kaadida oon layska hagaajininna cadaabulqabrigaa lagu galaa waana xadiiskii saxiixa rasuulka sal la alay slam intuu qabri soo maray laba qabri uu yidhi yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labada qof ee qabrigan ku jira waa la cadaabaya wax weyn iyaga lama ahayn sababta loo cadaabayo laakiin arrimo waa weyn wey mid ka midii kaadida iskama hagaajin jirin mid ka midiina ummaddu isku dari jiray cadaabqabriga waa asbaab lagu galo alsariqa waalghuluul khayaanada iyo xatooyada iyo in wax la xadana cadaabulqabriga lagu galaa rasuulka salaad nin baa geeriyooday weliba nin fiicanoo loo malaynayo xoolaha looga tago oo jihaadka ka midabo ah ka qayb galabo <clears throat> rasuulku wuxuu yidhi ninkii hebel ahaa naarta ku jira <clears throat> waa lala yaabay waa la raadiyey maxaa jira ashamla wuxuu yidhi gu'i ama busto uu qaataybaa hadda yashtacilu calayhi naar buu ku horayaa subxaana allah alaabtii looga tegay baa la raadiyey bustaa laga waayay mid buu xaday kii uu xaday baa ku gubanaya waa wax naarta lagu galo ibnu اlqayim ayaa wuxuu yidhi facadaabu اlqabri min macaasi اlqalbi cadaabulqabriga macaasida qalbiga oo muxaadaraadkii xaliya habeen hore aan ka sheekayn inta ugu badan ahaa macaasida qalbiga iyo wixii la macsiyaystaba ugu badanba kuwa qalbiga iyo kuwa maaragtay indhi iyo dhegi iyo lisaan iyo caloosha iyo farjiga iyo mid walba aad ku keento ayaa ka mida waxyaabaha maaragtay ugu badan cadaabulqabriga kelimad cajab badan ba marka wuxuu yidhi ibnu lqayim raximah llah fa dawaahir bal hadalkaa u fiirso dawaahiru lqubuur qabriga xaggiisa kore qubuurta hadda waan ag marnaa iyadoo tiro badan baynu iska ag marnaa wuxuu ihi qabriga daahirkiisa kore waa turaabun waa ciid baa inooga muuqata wa bawaainuhaa xagga hoosana xasaraatun wanidaaman qoomama taallagu ha qoomamo iyo shallayto iyo dad ooyaya ayaa hoosta jooga laakiin korka annagu ciiddaa un baynu marna waata qubuurtii baa laleeyahy waa la ag maraya karima ayib asbaabta looga badbaado cadaabulqabrigana aan wax yar ka tilmaano cadaabulqabriga waxaa looga badbaadaa waxaa ka mid ah ashahaada yani qofku shahiid inuu ku dhinto waxay ka mid tahay waxyaabaha looga badbaado rasuulku uu yidhi qofka shahiidka ah cinda allahi sabcu khisaalin toddoba arrimood buu ku leeyahay waxaana ka mid ah yujaaru min cadaabi alqabri baa laga badbaadiyay cadaabalqabriga waxaa ka mid ah almudaawama calaa qiraa'ati suurati tabaarak suuratu tabaarak oo la aqriyo iyadana waxaa looga badbaadaa oo habeenkii lagu seexdo oo la aqriyana munjiyaa la yidhahdaa insha allah acmaasha saalixadee waa wanaagsan salaada iyo soonka iyo zakada iyo sadaqada iyo ixsaanka waxaa looga badbaadaa iyo ummadda oo khayr loo sheegayo xumaantaoo laga reebana waa looga badbaadaa ibnulqayim wuxuu yidhi wax ka weyn oo cadaabulqabri looga badbaado anigu ma arag buu yidhi ilaa habeenkii ruuxu markuu jiifanayo inuu xisaabtamo oo aad tirada maanta maxaad soo qabsatay maxaa ziyaadaha maxaa nusqaanku ah iyo ducada inuu qofku ducaysto oo ilaahay aad weydiisato inuu alla kaaga badbaadiyana waa waxyaabaha maarata looga badbaado afar marxalo ayuuna qofku ama afar daarood buu maraa daar waa gurigii caloosha hooyada aad ku jirta waa daar adduunyaduna waa daar qabriguna waa daar mid kasii dambayso aakharana waa daar kale daar welibana midda ka dambaysa ayay kasii weyn tahay una shaqayso midda ugu dambaysa ugu dambayntii iyo gebagabadiisa oo wakhtigu iga dhammaaday baa waxaan rabaa in sha allahu tacaala inaan kelimaad ka soo qaado gabaygaan yar uu nin uu yidhi maaragtay zaynulcaabidiin binu cali walacalla inaad wax badanna ka maqasho inuu laysa alhariibu hariiba ashaami walyamani ina alhariiba hariibu laxdi waalkafani ninkaanuu ku cabiray gabay aad u caja badan geerida iyo sida wax u dhaco wuxuu yidhi qofka hariibka ah ma aha qof meel oosan laga garanaynin tegay kaasi hariib maa qofunbaa garan doona ama qofba dada garanaya dad baad ujeeddaa oo adoo kala laakiin qariib waxaa la yidhaha akhawaati qofka qabriga iyo luxudka iyo iilka keligii ku noqda kaasaa qariiba qariibku qabrigu wuxuu leeyahay qurba ayuu leeyahay safarku wuxuu yidhi waa baciid safrii baciidun wazaadii lan yuballiqanii safarka aan ku jiraayo waa dheer yahay sahayda aan wataana way yar tahay awooddaydu way daciiftay geeriduna waa idalbaysaa way daba taagan taagantahay waxaan leeyahay dunuub tiro badan oo anigu aan garanayo allaahu yaclamuhaa fi siri waalcalani ilaahay baa ila og subxaanahu wa tacaala dunuubta ana aladii uqliqu labwaaba mujtahidan waxaan ahaa buuhi qofkii albaabada xirta ee xumaanta ku sameeya cala almacaasi wa caynu allahi tandurunii isagoo indhihii ilaahayna ay ifiirinayaan oo ay ii jeedaan yaa zallatan kutibat fii haflatin dahabat yacnii qofku wuxuu ku jiray hafla iyo halmaan ayuu ku jiray yaa xasratan baqiyat fi lqarbi tuxriqunii markaa dambe dembi aad gashana qalbigaaga ayaa marka dambe yaa gubanaya wuxuu soo sawiray isagoo oo geeriyoonaya oo tacbaan oo sakraad ah oo saaran joodarigii iyo gogashii cala alfiraashi wa aydiihim tuqallibunii iyagoo dadku gacmahooda ay ugu gedgedinayaan oo marba dhinac loo rogayo waa marka la rogrogayaad artay oo marba dhinac loo rogayo waqad aatow biabiibin kay yucaalijanii waxay ii keeneen dhakhaatiir mid walba midka ka fiicnaa dhakhtar hebel geeya dhakhtar hebel geeya oo markaan idhaahdo dadku ilaa marka dambe jarmalka la geeyo maraykanka xitaa markaan joogno jarmalka dadka loo qaadaa oo halkaasa yaa la geeyaa yacni bal jarmalka geeya la yidhaahdo walam ara tiba hada اlyawma yanfacunii laakiin wuxuu dhi dhakhtar maanta cudurkay ahya waxba ka qaban maayo washtadda nazcii geerida yacni siibidda nafta la iga saarayana way igu adkaatay wasaara almowtu yajdibu yacni mowdkiiyo geeridiina min kulli cirqin bilaa rifqin walaa hawani waxaa laga jiidayaa xubnahaygii dhannaa ayaa geerida waa markaan tilmaamaynay ee geerida iyo markay nafta qofku ka baxayso way ku sii cararaysaa qofka liita rasuulkaa tilmaamay sal la sl intay ku carartaa xoog loo soo dhufanaya oo laga jiidaya waistakhraja ruuxa minii fii taqarquriha kadib baa naftii laga jiidaya waghamaduunii waraaxa alkullu wansarafuu markaas naftu ka baxdaa indhihii intuu loo laabo ayay dadka oo dhani ka dareeraan oo ka tegayaan bacda alqiyaasi markaasay la soo raadiyaa in dharkii kafanka loo keeno wa qaama man kana xiba annaasi fii cajalin naxwa almugasili yatiinii yugasilunii markaasuu dadka kii iigu jeclaa wuxuu yidhi wuxuu raadiyaa inuu intuu deg deg u baxo qof idhaqa hala raadiya qofkii dhaqi lahaa soo raadiya fajaanii rajulun kadib buu nin ii yimid buu yidhi waa kii dhaqi lahaa haddaad dumar tahayna haweenay baa kuu imanaysa fajaradanii buu iga qaaday min athiyaabi wa acraanii wa afradanii markaasuu intuu dharkii ka qaaday buu ugu dhaqaaqay inuu dhaqo wawdacuunii cala alalwaaxi munarixan markaasaa waxaa la saarayaa miiskii lagu dhaqi lahaaba lahaabay duldhigeen quslan alaaan wanaada alqawmu bilkafani saddex jeer ha la dhaqo kafankiina ha la keeno waalbasuunii hiyaaban laa kimaama laha markaasaa waxaa la ii xiray dhar kafan ah oon kumlayn kumka waxaa la yidhahdaa meelahan dharka laga xidhxidho ayaa la yidhahda dhar aan meella ka xirmaynin oo qofka lagu duubayo ayaa la ii keenay wasaara zaadii xanuutii xiina xanatanii wuxuuna noqotay buuhi zaadka iyo sahayda iga raacday meesha iyo xoolaha igii dhannaa waxay noqotay dharkaas saddexdaa mare ee lagu kanfay iyo xanuudkii iyo waxyaabihii lagu carfiyo hasiilkii intaasuu noqday waahrajuunii min addunya wayaa asafaa adduunyo waa layga saaray calaa raxiilin bilaa zaadin yuballiqunii anigu oon wadanin buuhi wax sahay oo badan waxamaluunii cala alaktaafi arbaca afar qof baa igu qaaday nacshigii lagu qaadayay iyo geedkii qofka lagu qaadayay bay igu qaaday min alrijaali wa khalfii man yushayicunii waxaana i daba guuraya dad badanna way la socdeen maydka waqadamuunii ila almixraabi waاnsarafuu khalfa alimaami fasallaa uma wadacanii halkaanaa lay keenay mixraabkii waaka qofka waa kaad aragtay markuu geeriyooda halkaanaa la keenaa mixraabkaa lay soo geliyey wansarafuu markaasaa dadkii oo dhanna gadaalu istaageen khalfa alimaami imaamkiibaa halkan istaagay iyaguna way daba istaageen fasallaa uma wadacanii kadib wuu igu tukaday halkaasaana laygu soo wateeyey salaadu sidee ahayd la tukanayay sallow laa rukuuca laha walaa sujuuda lacala allaaha yarxamunii salaad waxay ahayd sujuud iyo rukuuc midna aan lahayn oo duca leh ii duceeyey buu dhi halkaa lacala allaha ilaahay inuu ii naxariiso waanzaluunii ilaa qabrii calaa mahalin waqadamuu waaxidan minhum yulaxidunii kadib baa intii la soo qaaday ayaa qabriga la dhigayaa oo la gelinayaa kadibna qof baa intuu qaaday qaadaybuu luxudka iyo iilka ayuu dhigayaa wakashafa athawba can wejhi wejiga intuu marada ka qaaday ayuu wuxuu yidhi markaa ishumiyey markaasuu qofkii yacnaha dhigaayey ayaa isagaa iska hadlaya wa askaba damca min caynayhi agraqanii ilin baana ka timid buuhi markaa iyadaa ah. wa qaala markuu ka soo baxay hulluu calayhi turaaba waqtanimuu xusna hawaabi min alraxmaani dilminani war ciidda ku shubaa la yidhi marka qofkii la jeclaa ciidda ku hoobiya qof walba markaasaa la kala dafaya badaylka iyo baalka ciidda lagu qabo waad aragtay dad aragteen marka qabriga la tago ragga dhanay jooga waa la kala dafaya nin walba xoog iyo horay iyo degdeg nacarasiyo waa laga kala tegayaa qofki fii dulmati اlqabri laa umun hunaaka walaa abun shafiiqun walaa aqun yu'anisunii halkaasaa marka qabrigii layga tegay dulmat اlqabri qabriga mugdigiisii laa umun hunaaka hooyo ma joogto walaa abun shafiiqun aabba naxariistaayna ma joog walaa aqun yu'anisunii walaal ee maaragtay dadka ila joogoon weheshadana ma joogo فريد وحيد القبر يا أسفا على الفراق بلا عمل يزودني من منكر ونكير ما أقول لهم منكر يا نكير باصو فريسانيا محانكو إراهضا يا الله محان أبو جوابا ما لي سواك قد هالني أمرهم جدا فأفزعني يعني أرنتو ويأرقح جلسي طيب وأقعدوني ويسو فريسيان وجدوا في سؤالهم ما لي سواك Eh, ilaahi man yukhallisunii allahayow cidan adiga ahayna ma haysto oo maalintaa su-aasha iyo jawaabta fiican igu maaragtay eh, toosisa famnun calaya bicafwin minka yaa amalii allahayow nagu manayso dhammaantayaba cafugaaga iyo inaad iska kaaya saamaxdo fa fainii muuhaqun bidanbi murtahanii qof dembigii u xidhxidhan ayaan ahay buu yidhi taqaasama alahlu maalii bacda man sharafuu markii la laabto tarikadii baa la qaybsanayaa oo la dhaxlayaa oo lagu kala tegayaa oo xaaskaagii aada jeclay ayaa la guursanaya oo la dumaalaya oo halkaasaa xoolahaagii lagu qaybsanayaa wasaara wisrii calaa dahrii faaqalanii wixii dembi ahaana adigoo keligaabuu kugu hadhaya wixii xoolo ahaana waa lagaa dhaxlaya yaa nafsu kufii can alcisyaani waاktasibii ficla jamiila lacala allaha yarxamunii yaa nafsu wayxaki tuubii wacmalii xasanan casaa tujaazayna bacda almowti bilxasani haddaba naf yahay cisyaanka iska ilaali oo ka joog ficli jamiil iyo wax fiicanna la imo lacala allaha yarxamunii wayarxamuki ilaahay subxaanah wa suu noogu naxariisto yaa nafsu wayxaki tuubi wacmalii xasanan naf walbay alla u toobadkeen oo camal fiicanna shaqayso casaa tujaazayna bacda almowti bilxasani ilaahay subxaanah watacaala wuxuu mudan yahay inuu noogu bedelo xumaantii hore wanaag inuu noogu bedelo ilaahay subxaanaه wa tacala haynagu arsaaqo xusn اlkhaatima kelimatu tawxiidna allah hayna waafajiyo jazakum اllah khayr wbaarak اllah fiikum wاsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu